بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد علم المعاني cilmigan cilmulmacaaniga la yidhaa waa cilmiga labaad ee culumta balaaqada ka mid a xidhiidh toosa isagu wuxuu la leeyahay qur'aanka kariimka ah waxaa la odhan karaa calaaqada qur-aanka uu la leeyahay waa calaaqo si degdega ama si fudud qofku u dareemi karo weeye waxaa dhacda kitaabkeenani waa ma ma weyno waa kitaab iska mukhtasar ahe eh, kutubta balaaqada markaad eegto tusaale kastay bixinayaan suuratulbaqaray ku bixiyaan kutubta balaaqada ee caadigaa ah markaad doonayso inaad eegto cilmulmacaani haddaad soo gaadho suuratulbaqaraa lagu bixiyaa welibana waxyaabaha aadka iyo aadka qariibka waa waxaa kamida kutubta balaaqada ee waaweyn qayb kamida waxay sameeyaan suuratulbaqara tartiibka ay leedahay bay ugu bixiyaan waxaad arkaysaa adigoo kitaabkii balaaqada ahaan la socda oo markaad tusaalayaasha isku geygeysata kitaabka ku qoran ay kuu soo baxaysii hore oo dhadhow durtaba kitaabkiinadhowa kolkaas suuratulbaqara ayaa aad iyo aan haday tahay xarfulcadaf la keeno haday tahay xarfulcadaf laga daayo haday tahay ficil la isticmaalo haday tahay ismi la isticmaalo haday tahay ismigoo la sheego haday tahay ismigoo la xadfo inta badan saas ayaynu ku arki doonaa kolkaa cilmulmacaani oo xagga balaaqadiihi waa kitaabka qur-aanka ah ayu xidhiidh weyn la leeyahay si kale haddaynu u dhigno waxaa la yidhaahdaa cilmulmacaaniga waxaa lagu bartaa in qiimayn hadallada lagu sameeyo markaad hadallada qiimayn ku samayso waxaad ogaanaysaa ilaahay kalaamkiisa ilaahay ile qur-aanku inuu balaaqo leeyahay buu inoo sheegaye waxa toosaad u arkaysaa balaaqada qur-aanka ku jirtaa noocay tahay waxaad ogaanaysaa ilaahay kitaabkiisa iyo aadamaha hadalkiisa markaad isbarbar dhigto innaga hadalkeenna iyo codka shimbiraha oo kale ama wax kasii liita ayay innaga aragtideena isku soo baxayaan waa balaaqada ilaahay kitaabkiisa ku jirta markaad kaan luqadda soomaaliga iyo luqooyinkan kale aad u fiiriso ama aad barbar dhigto ceebbay isku bedelayaan kuweennii si kale haddaynu u dhigno waxaa kitaabkan laynagu barayaa inaynu sariflayaal noqonno sarifluhu ma qaata lacagta loo dhiibo kolba dhinac iska yaro mariyaa wuu eegaa wuu qiimeeyaa markaasuu amaa ku ritaa khaanadiisa iyo maqalkiisa amaa wuxuu yidhaha lacagtani ma soconayso iga ceeli buu ku yidhaahdaa haddaba hadalkaad maqasho ha qaadanin hadalka markaad maqasho oo inaad kolba dhinac ka eegtaa kolba dhinac markaad ka eegto ayaad hadalkaa xukun la yidhaahdo jawdo ama xukun la yidhaahdo radaa ayaad ku xukumi doontaa markaasaa la odhan doonaa hadalkani waa hadal qayima ama hadalkani waa hadal dee kayru qayima oo iska liita markaasaa xukunkaa lagu fulinaya sidaa darteed balaaqada dhinac kale waxaynu kaga baran doonaa qadiyadii maalintii koowaad aan idiin tilmaamayay ee odhanaysay likulli maqaamin lahu maqaal in qodobkaa la ilaaliyo qodobkaasi waxa weeye halkay soomaalidu ka tidhaahdo goob kastaaba ereygii ku habboonaa ee laga odhan lahaa ayay leedahaydii ama likulli maqaamin lahu maqaashii maqaam kastaaba maqaalkiisuu leeyahaydii tii ayaa laynaga rabaa inaad kolba halkaad joogto hadalka ku habboon inaad keeni karto tusaale ahaan markaan kaasoo kale eegayo hadal sidiisa sax u ah hadal laga yaabo inuu yahay hadal ducaa ah. ayaa hadduu halkiisa waayo ceeb isku bedelaa ama wax laga naxo noqda ama wax lagu qoslo noqda iminka tusaale ahaan balaaqadu waxayna tusi doontaa kolkaa maqaamyada maqaamyada maqaam kastiba goob kastiba wax ku haboon bay leedahay imika waxaa jira kutubta la dhigo anigu waxaan qabaa maxamed ahaan kutuban masaajid ku haboon ku habboonayn inay jirto kutuban masa masaajidku waa ah goob cibaado laakiin waxaan ku habboonayn ba haddana dee ka soo baxaya waxyaaba badanoo ku habboonayn ayaad arkaysaayoo aad dareemi karaysaa adabka oo kale adabka islaamigu waa naadir ma ma wax sii tiro badan ma adabka islaamiga ah, adabka aan ahayn oo dhan anu waxa weeye goobtii masaajidku dee goobtiisii maaha masaajid goobti waa waa inagoo gabayaa soomaaliya u yeedhano una nidhaahna kaalay bal nooga gabay masaajidka eg kolkaa sidaa darteed haddii uuna ahayn gabaygu gabay diiniya goobtan masaajidka maaha goobteedii kolkaa balaaqadu waxaa laynagu bari doonaa goob kastood joogtaa inay leedahay wixii ku habboonaa ee laga odhan lahaa culimadu kolley way isweydiiyaano waxay yidhahdeen horta ka khamrada cabaya hadduu khamrada bisinka u qabto ka warrama bay qolada fuqahadu ka khamrada cabay hadu khamrada bisinka u qabto ka warrama bay yidhaahdeen horta kolley khamre cabku xaaraam dee sharciguma ogolayn waa shay muxarama oo la xarimay weeye haddaba bisinu qabashadaa ka warrama bay khamru cabaya bisin buu qabtay ama wuu sinaysanaya bisin buu qabtay ka warrama bay ma sharcigu muxuu ka qabaa ma u malaynaysaa in goobteedii la joogo goobtii bisinka loo qabanayay miyaa la jooga amaad u malayn maya lama joogo sidaa darteed fuqahadu aragtiyo kala duwan bay ka qaateeno aragtiyo waxaaba jira xataa aima shaaficiya qaarkood laga hayo oo odhanaysa kaasoo kale waa xaaraanba in khamro bisin loo qabtaa waa xaaraam kolkaa qaacidadoodii axkaamulkhamsaha ahayd bay kusoo dureeriyeen wax kastoo magaca ilaahay lagu tusayo in lagu yasayo de waa xaaraan weeyaan adigu almuhim waxaa laynagu barayaa likulli maqaamin lahu maqaal waxaynu ognahay ilaahay hadii sabir uu ku siiyo ajri badan sow ilahay keeni mayse ilan aayad qur'aan uu ilahay ku yidhi inamaa yuwafa saabiruun inamaa yuwafa saabiruuna ajrahum bigayri xisaab qofku hadduu sabran yahay ajrigiisu waa xisaab la'aan baa la yidhi haddaba hadduu qof sabir kuugu duceeyo sow khayr kuuguma ducaynin ilan xisaab la'aan buu ajrigiisu noqonayaa saabirkae eh. waxaad ka warantaa haddaad aroos intaad tagto makarafoonka aad qaadatuna tiraa sabir iyo iimaan ma lagaa saxa ee eh, goobtu waa goob aroosa laakiin kelmaddaa tii waa samir iyo ma u malaynaysaa in kelmad sideeda ku haboon halkaa inay tahay waa maya hadaba cilmigan macaanigu waa cilmiga aynu ku baranayno in ereyka meel kasta oo la joogaaba wixii ku habboonaa inay yeelanayso dhinac kale haddaynu udhigno waxaa layna barayaa inaynu noqonno nimanka gidaarada dhisee wasataadiinta oo kale waxaa la yidhaahdaa gidaarka aad dhisaysaa mar dhagax qurux badan buu u baahan yahay marna dhagax fool xunoo halkan buuxiyuunbuu u baahan yahay hadalkaaga waa inaad ogaataa inuu u baahan yahay hadal kolba meesha aad u baahan tahay la eg uun haba fool xumaado hadalkii quruxda badnaa hadduu halkiisa waayo dee ku foolxun buu noqonaya waa dhagax qurux badanoo meeshiisii aan helin foolxumunbuu ku noqonaya kolka waxaa laynagu bari doonaa biidn inaynu kolkaa aynu qiimayno wax kastaaba halka uu ku haboon yahay si kale haddaynuu dhigno waxaa layna barayaa haddaad tahay macalin haddaad tahay sheekh haddaad tahay muxaadir waxaa laynaa barayaa haddaad tahay nin sheekaynayo hadlaya waxaa lagu baraya inaad u aragto adigu inaad isku aragto dhakhtaroo kale inaad tahay ka ad la hadlaysana inaad u aragto mariidoo kale inuu yahay hadalkanaad jeedinaysana inaad u aragto dawadii la bixinayay oo kale inay tahay dhakhtarku mariidka dawada uma qoro un wuu baadhaa aadamaha intaadan la hadal horta baadh qofkan markaad baadho waxaad ogaani hadalku u baahan yahay dhinaca in lagala hadlo uu doonayo ayaad ogaanaysaa marka dhinaca in lagala hadlo ad ogaato uu baahan yahay ayaad la hadli hadalkii ku habboonaabuna heli markaa waxyaabaha ugu badan ee laga baadhaa waxa weeye qofka marka saa loo eego afar baa kuusoo bixi doona eedamo afar buu uqaybsami doonaa waxaad sheeg is inuu og yahay waxaad sheeg is inuu ka shikisan yahay waxaad sheeg is inuu dafirsan yahay waxaad sheegis leedahay ba qalbiga ku hayn waxaad sheegis leedahay hadduu og yahay looma warramo waktigunbaaunbaa lumaya waxaad sheegaysaba hadduu og yahay ma waktigun baad iska dayici waad iska markaas oo kale kolkaas saddexda kale waa lala hadlaa mid kasta usluub u gaara ayaa loola hadlaa haddaba maanta waa hordhac bayuu cashirkeenu noqon doonaae waxaynu qaybinaynaa kalaamka af carabiga labaynu u qaybini waxaa loo qaybiyaa kalaam khabar la yidhaa iyo alaam inshe la yidhaa inshiyo khabar baynu uqaybin maxaynu uqaybinaynaa hadal kaste oo lagu hadlo hadda cashirkani kolkaa waa muqadimo oo kale cilmiga soo socda ayuu hordhacu yahay waxaynu nidhi waa ilmiga waxaa loo qaybinaya hadal kaste oo lagu hadlo inuu maxay yahay baynu uqaybin inuu yahay khabar iyo inuu yahay inshe labadaa ayaynu hadalka uqaybin kabarku waxa weeyaan baa la yidhaahdaa wixii run iyo been leh khabar baa la yidhahda wixii runna noqon kara beenna noqon kara khabar baa la yidhaahdaa inshahana waxaa la yidhaha waxaan run iyo been midna noqonaynin ee meesha runna ayna ku soo arooraynin beenna ayna ku soo arooraynin hadalka ilaah subxaanahu wa tacaala xagga hadallada runta aan lagugu daraynin hadallada beentaana aan lagugu daraynin labadaasaynu u qaybin inuu khabar yahay oo run iyo been labadaa un mid u noqon karo iyo inuu inshe yahay inuu insho yahay oo awna labada midna noqonaynin iminka tusaale ahaan haddaan idhaa roobaa da'ay hadalka roobaa da'ay ah ma khabar baa mise waa inshe hadduu run iyo beenba yeelanayo waa khabar baynu nidhi roobbaa da'ay haddaan idhaa run iyo been wuu badhaa waayo hadduu roobku da'ayna waa run hadduuna roobku di'inna oon hadalkaa ku hadla isagoon roobkii di'inna waa been haddaba hadalkaasi muxuu noqonayaa roob da waa khabar kolka khabarku axkaam gaaruu yeelan doonaa balaaqada dhexdeeda inshuhu waxa weeye haddaan fadhiiso ku idhaa ka warran fadhiiso hadalka fadhiisihii marunba mise waa been midna ma aha fadhiiso ku idhaa mobilkani miyuu qoslaya mise wuu ooyaya maxaad odhan su-aashu meeshaa may wuu qoslayaana ma odhan kartid wuu oohayaana ima odhan kartid sidaa darteed hadaba hadaan fadhiiso ku idhaa kaalay haddaan ku idhaa kaalay eeg hadalkaa ilaahay iigu dari maayo hadaladii runta ahaa liiskii runta ee ajriga layga siinayey hadaladii hee laygu dari beenta ahaa ee lay qabanayeyna laygu dari maayo ereyga khabarna maaha oo runna ma aha beenna ma aha markaa waxaa la yidhaahdaa haddaba ilaahay nebiyada uu koonka usoo diray waxyaabaha ay isku khilaafaan ma aha khabarka hadal khabara nebiyadu iskuma khilaafaan asalba waayo hadday nebiyadu hadal khabara isku khilaafaan waxa ka dhalan in nebina run buu sheegay la yidhaah nebigii kalena run ma sheegin la yidhah baa ka dhalan nebiyada oo dhan se uu shareecooyinkooguma kala dudunayn shareecada ambiyada ee iskhilaafi doonteen arkayna wixii khabara iskuma khilaafto waxay isku khilaafi doontaa wixii inshaa nebigani markuu yidhaah qiyaamaa jirta nebiga kale ma wuxuu odhan qiyaama jirta waa hadal khabarade soo hadal khabara ma aha kolkaa nebiga kale ma wuxuu odhan qiyaama ma jirto waa khabare labada nebi midna run buu sheegi markaa midna been baa ka dhalanaye ambiyadu iskuma khilaafto qawaacidka isku khilaafaan maaha wixii khabara waxay isku khilaafaan ambiyadu waxay isku khilaafaan wixii inshaa wixii inshaa ayay isku waayo inshuu iyo been ma lahayn hadduu nabigani tuko ku yidhaa shan kan kalena uuna ku odhaninba uu qodobkaa ka aamuso labada nebiba dee labaduba runbay sheegeen kumaad odhanaysaa kana aan run sheegin hadduu kani ku yidhaa hadduu kani ku yidhaa waxaasi waa xaaraan ribadu waa xaaraan kana uu ku yidhaahdo ribadu xaaraan maaha eeg dee sharcigiisa ad u eegaysaa ma og tahay iska daa buu ku yidhi ribada iska daa cunin shaygan cunin baa lagu yidhi kan ha cunin markaasuu kan ku yidhi kan ha cuninba kuma odhane wuu kaa aamusay ama cun uba ku yidhi hadduu doono ha cunin iyo cun waa inshe run iyo been male ha cunin iyo cun waa inshe run iyo been male bal hadaba culima idinka su-aalan dhiibo waxaan idin weydiinayaa talow qur'aankeenna nasakh baa gala oo qur'aanku afar buu u qaybsamaa bictibaari nasakh marka laga hadlayo qur-aanku wuxuu u qaybsamaa qayb naasikhuun laga helo oo wax lagu nasakho oo mansuukhba uuna ku jirin iyo qayb qur'aanka mansuukhuun laga helo oo iyada qayb la nasakho uun suwar baa jira mansuukhuuni ku jiro iyo qayb naasikhiyo mansuukhba ay ku jiraan iyo qayb labaduba ayna ku jirin qur-aanku so afartaa uma qaybsamo suwarkiisa marka laga hadlayo waxaan uga socdaa haddaba qur'aanka qaybta mansuukhi ihi talow ma khabarka i ka socotaa oo khabarkaa la nasakhaa mise inshahay ka socotaa oo inshahaa la nasakhaa mise labadaba way ka socotaa oo labadaba mansuukh waa laga dhigi karaa khabar iyo inshaba mansuukh waa laga dhigi karaa bal idinku su-aashaa soo baxsiya oo inoo keena markaa cilmu lmacaani taqsiimu lkalaami hadalka ayaynu u qaybinaynaa ilaa khabarin mid khabar ah wa inshaain iyo mid inshaa ayaynu hadalka u qaybinaynaa alamhila tusaalayaasha qaala abu isxaaq alghazi abu isxaaq alghazi nin la yidhaa ayaa gabaygan iska lahaa kelmadda haziihi waxay ka timid magaalada yar ee haze la yidhaah ee falastiin ay leedahay magaalada ayaa haze la yidhaahdaa abu isxaaq alghazi ayaa yidhi lowlaa abu ayib alkindiyu mamtala'at masaamicu nnaasi min madxi bni xamdaana waxaa jira gabayaaga ninba ninbuu ammaani jiraye abuu ayib wuxuu ammaani jiray sayfu dawla ninkii la odhan jiray sayfu dawla ibnu xamdaanna isagunbaa loo yaqaanaa ibnu xamdaan waa sayfu dawla wuxuu yidhi lowlaa abun ayib ilkindiyu ma mtalaan masaamicu naasi min madxi bni xamdana lowlaa abu ayib abuu ayib hadduuna jiri lahayn abuu ayibkii alkindiyu ree kindi hadduuna jiri lahayn mamtala aadmayna buuxsanteen masaamicu naasi dadka dhagahoogu min madxi bni xamdaan ina xamdaan ammaantiisa kamayna buuxsameen kolkaa ina xamdaan oo sayfudowle ah waxa dadka waxa maqashiiyey dadka oo dhagihiisa ka badiyey dee ninkii la odhan jiray abuu ayib alkindi ninkaa weeye ninka aadka u ammaanay haddaba hadalkaasi ma khabar baa mise waa inshe lowlaa abu ayib ilkindiyu mamtala'at masaamicu nnaasi min madxi bni xamdaana markaynu nidhaah ma khabar baa mise waa inshe hadalkaasi waa khabar waayo haddii ninkani uu xoogu ammaanay ninkaana run buu sheegayaa hadduuna isagoon xoogu ammaaninna uu ka dhigay inuu xoogu ammaanay been bay ka noqonaysaa kolka hadalkaasi waa khabar lowlaa abu ayib abu ayib haddii uuna jiri lahayn abuu ayibkii alkindiyu ree kindi haddii uuna jiri lahayn mamtala'ad mayna buuxsanteen masaamicu nnaasi dadka dhagahoogu min madxi bni xamdaan ina xamdaan ammaantiisa kamayna buuxsanteen wa qaala abuu ayib abuu ayibkii iminka laga hadlayay unbaa isna yidhi laashra'iimbu ilaa ma lam yafuuti damacaan walaa abiitu calaa maa faata xaasraanaan laa ashraibu uma hanqaltaago ilaa maa shay uma hanqaltaago lam yafut aan iga tegin damacan hungurayn aawadii ilaa maa shay lam yafut aan iga tegin damacan hungurayn aawadii uguma hanqaltaago walaa abiitu ma ahaado calaa maa faata wixii iga tegeyna xasiraanan mid u qoomamooda ninkani wuxuu yidhi laba arimood labadaba anu waan leeyahay buu yidhi arrinta koobaad waxa weeye weligay waxaan iga tegin horta uma hanqaltaago ma sii eego buu yidhi weli waxaan jaanis u hayo ma sii eego buu yidhi dee jaanis waan haystaa waa wax soo socdo mustaqbala wax iga tegey oo maadi noqdayna weligay kama qoomamoon buu yidhi markaa shaygu hadduu mustaqbal yahayna uma hanqaltaago maanaa ogba inaan gaadhi shaygu hadduu iga tegayna weligay kama qoomamoodo laa ashraibu uma hanqaltaago ilaa maa shay uma hanqaltaago lam yafut aan iga tegin damacan hungurayn aan hunguraynayo aawadii walaa abiitu ma ahaado walaa abiitu ma ahaado calaa maa faata wixii iga tegayna xasraanan mid u qoomamoodo weligay ma noqon buu yiri hadalkaasi ma khabar baa mise waa inshi haddaba sidaa marka loo dhigo hadalkani khabar buu noqonaya sababtuna waa maxay uu khabar u yahay sababtuu khabar u yahay waxa weeye ninkani laba tilmaamood buu sheegtay labadaa tilmaamood hadduu ka run sheegayo sidaa uu sheegay ay yihiin waa khabar waa run weeyaan waa khabar haddii labadan tilmaamood uu isku ammaanay uun sidaa una ugu dhaqminna waa waa waa been waa khabar laba jeeraba haddaba ilayn ama run bay noqonayaan amaa beene wa qaala abulcataahiya nin abulcataahiya lo odhan jiray wuxuu yihi ninkan aad baa loogu khaldamay gafaf badanna runtii waa laga galay waxa weye ninkani nin aad iyo aad u khayr badan buu ahaa markiisii hore noloshiisu si ay dooniba ha noqotee laakiin aakhirkiisii aad iyo aad nin u wanaagsan buu ahaa zaahid buu ahaa zaahidkana kolley culimadu ay qaybiyaano zaahid fi dunya iyo zaahid can idunya baa loo qaybiyaa haddaad aragto zaahid can dunya waa khaain weeyaan zaahid can dunya ma fiicna sharcigu ma ogolo zaahid can dunya waa noocmaa khiyaanada wax kamida weeyaan zaahid can dunya ninku hadduu yaanu adduunyadii waan ka zaahidayo intuu magaalada ka baxo uu ka halkaa yar buul ka dhigstay laamayda hargeysyas isaga utegi mayso so ka sheegtayba inuu magaaladii ka dhex baxay zaahid fi dunya baa loo baahan yahay zaahid fi dunya kiyayna adiyo ilaahay una adisog tihiin adigoo um, iska dhididayole waan shaqaystaa inaadan haddana bahasha ka daba dhicin bahasha inaadan ka daba dhicin ayaa loo baahan adiga ilaahay uuni aad isogtihiin kolka waxaa loo baahan yahay baasha inaad yeelato inayna ku yeelanin waxaad xasuusatiin baan u malaynayaa saxaabigii uu jannada ugu bishaareeyey saxaabi aladii basharahu rasuulu sala allahu alayh wasalam biljanna nin saxaabada kamida ah maqlayey ninkii baa yidhi niw ninkani talo muxuu sameeya wuu yimid oo wuxu walaal waxaan doonayaa aabbahay baan isku yar dhacnee intuu aabbahay ilaawayo buu yidhi inaan kula yar noolaado kaalay buu ku yidhi o ula joogay wuxuu la jooga buu la deganaado la deganaadaba wuxuu eegayaa ninkan cibaadadiisa soom badan buu ka waayey iyo salaad badan gebagabadii buu yimid wuxuu yidhi warniyow kaalay buu yidhi waxaan doonayay bu yidhi cibaadadaada ogaado bishaarana waan kuu sidaa nebigaan maqlay buu yidhi jannada kuugu bishaaraynaya laakiinse waxay tahay buu yidhi oon doonaya inaan maanta kuu sheego waxa weeyi buu yidhi cibaadadaadaan baadhayaye wax weyn waan kaa waaye dad baaba kaa cibaado badan maxaad samaysaa wuxuu yidhi weligay soo galay kuma farxa buu yidhi shilin iga baxayna kama naxa buu yidhi bahasha adduunyada ah haddaad soogelkeega iyo bixideeda adsaa ka dhigto hada huwa zaahid hada huwa zaahid fi dunya zaahid can dunya laakiin waa ka duwan yahay qaala abulcataahiya ninka abulcataahiya la odhan jiray wuxuu yidhi zaahid buu ninkani ahaa nin aad u khayr badan buu ahaa laakiin rag waaweyn baa runtii ku khaldamay oo qiyaamada ka waayeen kolkaasay yidhahdeen malaha qiyaamada ma rumaysnayn waa khata faadixa weey qofku haddii qiyaamada aad ka hadli weydo mama rumaysnayn unbaad odhan may waa wey waa mawduuc waa miisaan si khalada wax loogu miisaamay weeyi iskaba dhaafo markay yidhahdeen gebaygiisa waan ka weyni anu waxaan is ihi malaha gebaygiisaba mayna akriyin way riyoodeen waayo gebaygiisa haddaad afar bayd akrida baydka shanaad waaba qiyaamo qiyaamadu ka hadlaaba kolkaa cadaalada qofku hadduu ka tago wax badan buu samayn karaa ina albakiila wain afaada hinan laturaa calayhi makhaayiru lfaqri wuxuu yidhi ina albakiila qofka gacanta adag wain afaada hinan maal badanba ha hele eh la turaa calayhi waxaa ka dul muuqda makhaayilu lfaqri astaamaha gaajada ayaa ka dul muuqata qofku hadduu bakhaylnimo u dhashay buu yidhi uu bakhayl yahay maal badanba ha haysto qaniba ha ahaadee calaamadihii faqrigunba weli ka dul muuqda buu yidhi mar kasta gaajadii iyo faqrigii iyo baahidii iyo cabashadii unbaad ugu tegaysaa ina albakiila qofka bakhaylka wa in afaada haba helo kinan hantiba ha hele eh la turaa calayhi waxaa lagu arkaa makhaayilu lfaqri gaajada calaamadaheegii unbaa ka dul muuqanaya waxaynu uga soconnaa hadalkani ma khabar baa mise waa insha gabaygaasi waa khabar waayo wuxuu inoo sheegay qofka bakhaylka ah calaamadaha faqrigu inay ka dul muuqdaan waa runtii de okay kol hadduu hadalku run ba noqday soo kaa khabara khabarku wixii run ama been noqda ayaynu isku ogey inshaha bal haddayla eega inshu waa hadalkan run iyo beentoona noqon wa qaala bacdu lxukamaai xukamada qaarkood waxay ku yidhaahdeen libnihi inankiisii kelmadda bacdiya af carabiga laba macnaa loo isticmaalaa iminka halkan kale axad bay ugu jirtaa wa qaala bacdu lculamaai culimada mid kamidihi xukamada mid kamidhi wuxuu yidhi libnihi inankiisii uu ku yidhi yaa bunaya inankaygow tacalam waxaad barataa xusna alistimaac si wanaagsan inaad wax u dhegaysato kamaa tatacalam sidaad u baranaysid xusna alxadiid sheekada wanaagsan war sidaad hadalka wanaagsan u baranaysid sidaasoo kale uun u baro buu yidhi maxay dhegaysiga wanaagsan inaad si wanaagsan wax u dhegaysatid wuxuu uga digayaa qofka aad kula hadlaya hadalkiiba isagoon dhammaysan haddaad ka boobto ama hadalkaba haddaad siin weydo ama si wanaagsan haddaad u dhegaysan weydoo dee aad ka mashquusho waa calaamadaha naqsiga ah ayay kamid tahay yaa bunaya inankaygow tatacalam waxaad barataa xusna alistimaac dhegaysi wanaagsan baro kamaa tatacalam sidaad u baranaysid xusna alxadiid sidaad warka wanaagsan u baranaysid dhegaysiga wanaagsanna u baro waxaa jira haddaba tacalam baro ayuu yidhi baro waa amar kol hadduu baroba yidhi amar saaray amarkaasi ma waxaad u malaynaysaa inuu yahay run inuu noqonayo ama been inuu noqonayo amaro dhani af carabiga runna maaha beenna maaha inshaa loo yaqaanaa markaa wa awsaa waxaa dardaarmay cabdullaahi bnu cabbaas cabdullaahi bnu cabbaas ayaa rajula nin u dardaarmay faqaala wuxuuna ku yidhi laa tatakalam war ha hadlin bimaa laa yacniika waxaan ku anfacaynin ha ku hadlin waxaan waxba kuu ahayn waxaa ha ka hadlin wadac waxaad iskaga tagtaa alkalaama inaad ka hadasho fii kaiirin wax badan oo mimaa yacniika wixii ku anfacayay ah xataa tajida lahu mawdican ilaa yood makaan munaasiba u hesho wuxuu ku leeyahay cabdullaahi bnu cabbaas wax badan oon adiga waxba kaaga shan iyo toban ahayn ha ka hadlin hadal badan oo adiga wax kuu qabanayana iskaga tag marar badan ilan waxaad doonaysaa inaad qof mumina noqotee nebi maxamed baa yidhi calayhi salaatu wasalaam man kaana yuminu billahi walyowmi alaakhir falyaqul khayran aw liyasmut imaamu shaafici wuxuu yidhi qofku intuuna hadal hadalka ha qiimeeyo hadalkiisu saddexba una usoo baxaya haddaad intaadan hadal hadalkaaga aad qiimayso hadalkaad ku hadlayso saddex mid ahaan ayuu noqonaya inuu hadalkani hadal khayra yahay oo ilaahay ajri kaaga qorayo iyo inuu hadalkanaad ku hadli doonto hadal shara yahay oo ilaahay dembi kaaga qorayo iyo inuu hadalkani hadal aan khayr iyo shar mid toona ahaynoo kolka waxaa lagu yihi nebiga wuxuu ku leeyahay hadaba saddexdaa hadal hadalkaagu markuu aad qiimayso kolba kuu yahay hadduu khayr yahay ku hadal haddii labada kale uu yahayna labada kale waa maxay hadduu shar yahay ama uu iska mubaax yahay oon midnaba lagaaga qorayninna ka aamus markaa laa tatakalam ha ku hadlin ka laa yacniika aan ku anfacaynin wadac iskaga tagalkalaama inaad ka hadasho fii kaiirin wax badan oo mima yaniika wixii ku anfacayay ahaa xataa tajida lahu ilaayoodu hesho mawdican makaan munaasib u ah haddaba laa tatakalam baynu nidhi ha hadlin baynu nidhi kelmadda laa tatakalam ah ee ha hadlin aynu leenahay kelmadaasi maxay kula tahay ma insha mise waa khabar insha wey waayo waa nahyi dee run iyo beentoona ma leh kolkaa waa nahyi kelmadu wa qaala abuu ayib ninkii abuu ayib la odhan jiray wuxuu yidhi laa talqa dahraka ilaa hayra muktariin maadaama yasxabu fiihi ruuxaka albadanu laa talqa hala kulmin dahraka sanadkaaga ilaa hayra muktariin adigoon danaynaynin mooyaane sanadka ha sanadka wuxuu uga jeedaa xilliga ha baa lagu le waa xilli xilliga ha danaynin wakhtiga aad ha danaynin oo sidee ha u danaynin ha qiimaynin oo ha werwerin haddii waxaad ka naxdaa ay ku soo maraan aad ha uga sii nixin oo ha kusii taaurin waxaad ku faraxdaa hadduu ku soo marana xoog farxaddaas iyayna kuusii qaadin laa talqa dahraka ilaa hayra muktarisin war waktigaaga ha la kulmin adigoon danaynaynin mooye maadaama yasxabu fiihi intuu la saaxiibayo ruuxaka naftaada albadanu jidhku war intay nafi kugu jirto intay nafi kugu jirto buu kuleeyahay waxba sanadka waxaad kala kulanto ama xilliga waxaad kala kulanto ha ka nixin intay nafi kugu jirto waayo waa waqtio waxani ma daaimade ma daaimo haddaad maanta warwarsan berri waad farxi doontaa haddaad berri haddaad maanta faraxsan berri ayaad werweri doontaa tani waa adduunyi oo waa daqiiqadaha isdaba socda weeyaan daqiiqadaha isdaba socda weeyi kolkaa cid daa'imto oo ay waxu daa'imaan ma jiraan laa talqa dahraka ilaa hayra muktariin maadaama yasxabu fiihi ruuxaka albadanu kolkaa adduunyadu waa daqiiqado daqiiqadaha qofka waxaa la gudboon ilangeeri baa uga dambayso kolley waa kaka dhintee inuu jaanis ka qaato unu ka dhigto daqiiqadaha inaad ka faa'iidaysatuun baa kula gudboon si wanaagsan inaad uga faa'iidayso unbaa daqiiqadahan inala gudboon wax kaloo kaala gudbooni ma jiro waayo waxaad xasuusataa intaa doontaa intaad doonto haddaad noolaato maxaa tahay intaa doonto haddaad noolaato maxaa tahay mayd baa tahay maalin unbaa lagaa qaadi doona gurigaaga intaa doonto noolow magacaa doonto lahaw hantidaa doonto lahaw aqoontaa doonto hay maalin unbaa lagaa qaadi doonaa gurigaaga kolka waxaa jaaniskaynu haysanaa waa maantaynu noollahay berri ma ogin kolka qofku wax xilligan uu nool yahay inuu xagga khayrka uun u leexsado uu khayrka gashado ilan waa maalgashiye oo tidhaahdo in ilaahu intaasoo saacadood baa xaggaa khayrka aan leexsaday wixii khayro oo dhan haddaad magac leedahay magacaaga aad diinta un geliso haddaad aqoon leedahay aad xaggan geliso haddaad dadaal hayso aad xaggan geliso wixii kaa horreeyey bay noqonayaan laa talqaha la kulmin dahraka xilligaaga ilaa hayra muktarisin adigoon danaynayn mooyaane maadaama yasxabu intuu la saaxiibayo fiihi dhexdiisa ruuxaka ruuxdaada albadanu jirhku laa talqaha la kulmin buu ku yidhi maxaad u haysaa markaa laa talqaha la kulmin markaynu insha mise waa khabar insha waa nahyi nahyi oo dhan ayaa khabaroon run iya been lahayn haddaba waxaynu u baahan nahay bal aynu intaa yare eh, baxigana aynu eegno baxiga aynu carabka marino kolkaa kolley cashirkeenan maanta waa muqadimu ahaa faniga ayuu muqadimo ka ahaa macaaniga loo yaqaanay waa fani mustaqil oo balaaqo ah albaxu ani albax yukhbirunaa wuxuu inooga warramayaa abu isxaaq ilghazi ninkii la odhan jiray anna abaayib lmutanabi abaaayib almutanabi ninkii la odhanayey huwa aladii ka inuu yahay nashara fidiyey fadaa'ila sayfi dowla sayfu dowle fadaaishiisa binu xamdaan wa adaacaha ninka baahiyey baynanaasi dadka dhexdooda ku baahiyey wa yaquul wuxuu leeyahay lowlaa abuayib hadduuna abuayib jiri lahayn maa daacad mayna faafteen shuhratu hada alamiir amiirkan shuhradiisi iyo magiciisu walaa carafa annaasu dadkuna ma garteen min shamaa'ilihi khasaa'istiisa mayna garteen kula ladii kii carafuuhu ay ka garteen wa haada kani qowlun waa qowl yaxtamilu badha an yakuuna alghaziyu yaxtamilu waxa suurtagal ah an yakuuna alghaziyu hazi inuu yahay saadiqan fiihi mid ku sheegaya kamaa yaxtamilu siduu uu suurtagal u yahay an yakuuna kaadiban inuu been ku sheegayo fahwa saadiqun waa run sheege in kaana qowluhu hadalkiisu hadduu muaabiqan mid daboolaya lilwaaqici dhabta kaadibun waa been sheege in kaana qowluhu hadalkiisu hadduu yahay hayra mudaabiqin midan daboolaynin lilwaaqici dhabta wlmutanabi mutanabi fi lmithaal athani tusaalaha labaad yukhbiru can nafsihi naftiisa ayuu ka warramayaa biannahu isagu qaanicun inuu qanacsan yahay raadin uu raalli ku yahay bixaalihi xaalkiisa allatii xaalka huwa fiiha uu ku dhex jiro falaysa min caadatihi caadadiisa ma aha an yatadallaca inuu hanqaltaago mustashrifan isagoo sii eegaya ilaa maa shay huwa isagu aatin iman doona walaysa min da'bihi caadadiisana ma aha an yandama inuu ka qoomamoodo calaa maa faata wixii ka tegey wa min almuxtamal waxaa suurtagala an yakuuna kaadiban inuu been sheegayo hayra saadiqin uuna run sheegaynin kadalika sidaasoo kale ayuu yajuusu u bannaan yahay an yakuuna abulcataahiya abulcataahiya inuu yahay fi miaal ahaali tusaalaha saddexaad saadiqan mid run sheegaya fii maa qaala wuxuu yidhi wadacaa oo welibana kan run sheegayo run ka sheeganaya wayajuusu waxa kaloo bannaan an yakuuna inuu yahay hayra saadiqin midaan run sheegaynin undur waxaad eegtaa bacda dalika intaa kadib ila almithaal alraabic tusaalaha afraad tajidu qaailahu qaa'ilkiisa waad arkaysaa ama waad helaysaa yunaadii isagoo u dhawaaqaya waladahu ilmihiisa wa ya'muruhu isagoo amraya an yatacallama inuu barto xusna alxadiid warka wanaagsan wadalika kaasina kalaamun waa hadal laa yasixu una asaxaynin an yuqaala in lagu yidhaa liqaa'ilihi ka ku hadlaya inahu saadiqun fiihi run buu ka sheegaya ow kaadibun ama been liannahu laa yuclimunaa inama ogeysiinayo bixusuuli shayin shay inuu dhacay ow bixusuuli shayin shay inuu cadama xusuulihi ama inuuna dhicin wainamaa huwa yunaadi wuu dhawaaqaya wayamuru waxna uu amraya inankiisa kadalika saasoo kale laa yasixu ma asaxayo an yatasifa cabdulaahi bnu cabaas cabdulaahi bnu cabaas inuu ku sifoobo fi lmithaali alkhaamis tusaalaha shanaad wlmutanabi iyo mutanabi fi lmithaali saadis tusaalaha lixaad bisidqi run aw ilkidbi amaa been lianna kulan minhumaa mid kastoo ka midihi laa yukhbiru kama waramo can xusuuli shayin shay inuu dhacay aw cadami xusuulihi ama inuuna dhicin walow annaka adigu tatabacta haddaad raacraacdo jamiica alkalaam hadalka carabiga oo dhan lawajadtahu waxaad heli doontaa laa yakhruju kiyoon ka baxaynin can haadayni nawcayni labada nooc wa yusamaa waxaa lagu magacaabaa annawcu lwal nooca koobaad khabaran khabar baa lagu magacaabaa wa nawca haani nooca labaadna inshaaan inshaa lagu magacaabaa undur waxaad eegtaa bacda dalika intaa kadib ila aljumali jumlooyinka eeg fi lamhilati saabiqa tusaalayaasha hore ow fii gayriha ama kayrkoodba tajid waad heli kula jumlatin jumlad kaste mukawanatan oo laga sameeyey min ruknayni laba rukni asaasiyeyni oo asaasiya jumladii laba rukni ka koobnaanaysaa humaa labada rukni almaxkuumu alayhi wa ka wax lagu xukumayo musnadu ilayhi baa la odhan doonaa maxkuumu calayhiga fiqiga loo yaqaanaa eeg marka usuulu fiqiga la joogo waa maxkuumu calayhi marka balaaqada la joogana waa musnadu ilayhi marka falsafada la joogana waa almawduuc falsafadana haddaad almawduuc ku aragto waxay u jeedaan asxaabu lfalaasifa maxkuumu calayhiganay ujeedaan ama musnaduleyhigay ujeedaan naxwaha haddaad eegtana lix magac buu leeyahay naxwaha markaad tagtana lix magac buu yeelan doonaa kaasi insha allah aw ilmaxkuumu waa maxkuumkii maxkuumu bihigii aw ilmaxkuumu bihi maxkuumu bihigu waa marka usuulu fiqiga la joogo balaaqada marka la joogo musnad musnad waxaa la yidhaha almusnad baa la yidhaahdaa marka falsafada la joogana waxaa la yidhaahdaa almaxmuul baa la yidhaha maxmuul marka la joogo naxwahana shan magac buu yeelan doonaa wa yusamaa waxaa lagu magacaabaa alawalka koobaad musnadan ilayhi waa xagga balaaqada wathaaniina musnadan amaa maa cadaahumaa labadaa wixii ka soo hadhay musnad iyo musnadu ilayhi wixii ka soo hadhaya hadalkaaga ah fahwa qaydun waa qayd qayd baa la yidhaha amaa fadla la yidhaahdaa fi ljumlai jumlada dhexdeeda walaysa ruknan rukni ma aha asaasiyan asaasiya alqawaacid bal hadda culima qaacidadii baynu u nimide qaacidadaa aynu eegno siduu sheekhu uga hadlo ama uu inoogu soo bandhigo alkalaamu kalaamku qismaani waa laba qaybood hadalka aynu ku hadla isleenahay labuunbuu u qaybsami khabarun waa khabar wa inshaaun iyo inshe inuu hadalkani khabar yahay iyo inuu hadalkani inshe yahay labadaas ayuu mid ahaa noqonaya khabar inuu yahay iyo inshe inuu yahay alkalaamu kalaamku qismaani waa laba qaybood khabarun khabar iyo wa inshaaun inshe khabar iyo inshe labada ayaa hadalka loo qaybin falkhabaru haddaba khabarku maa yasixu waa ka uu asaxayo an yuqaala liqaa'ilihi qaa'ilkiisa in lagu yidhaa inahu saadiqun fiihi run buu ku sheegayaa ow kaadibun amase been buu sheegayaaba culimo halka masaladani horta waa masale hadal badan u baahan waa mas'alo baxi dheer u baahan horta run iyo been ma la kala garanaya si fiican culima ma loo kala garanaya runta iyo beenta ya run iyo been ka warama waa mafhuum sow maaha so si fiican looma kala garanayo haddaba runta miisaankeega balan eegno jumhuurtuna sibay u yaqaaniin runta muctasiladuna sibay u yaqaaniin runta balan runta miisaano waxaa la yidhaahdaa saddex nisbo ayaa jira saddex nisbo saddex shay baa jira saddexdaa shay waxa weeye midi waa waaqica iyo khaarijka waa dunida dusheeda wuxuu shaygu ka yahay waa adduunka siduu shaygani ka yahay waa ko midna waxa weeye caqiidada qofku uu aaminsan yahay caqiidadaada wuxuu shaygani ka yahay waa laba midna waxa weeye hadalku nisbada uu xambaarsay jumlada aad ku hadashay macnaha ay wadato war bal saddexdaa macno isku eega maxaan idin idhi mid macnaha koobaad waa jumlada macnaheega nisba kalaamiya baa loo yaqaan waa jumlada macnaheega macnihii jumlada waa ko midna waxa weeye qofku siduu aaminsan yahay waa laba midna waxa weeye dunida siduu shaygani ka yahay dunida siduu ka yahay muctasiladu waxay yidhaahdeen waxa run noqonaya waa inay laba iswaafaqaan laba shay markay iswaafaqaan baa run la odhan doonaa waa labadee hadalka eeg hadalkanaad ku hadashay macnihiisa iyo caqiidadaadu waa inay iswaafaqaan bay yidhahdeen muctasiladu waxay yidhahdeen adigu sidaad qabto iyo waxaan aaminsanahay iyo hadalka aan ku hadlay markay iswaafaqaan ama ay is yeeshaan ayaa waa run la odhanayaa soomaalida waxaa la moodaa madhabka muctasilada inay in badanoo kamid ay haysato waynaanogaine madhabkaasay rag badani haystaan marka runtiiy beenta la eegayo anaa kutusi doona inaad madhabkaa dad badani haystaan wuxuu ku leeyahay shay aad si moodaysay haddaad sidaad moodaysay u sheegto muctaziligu been maaha buu kuleeyahay sidaad moodaysay haddaad haddaan idhaa imika tusaale ahaan haddaan idhaa waxaan gacanta ku hayaabaan dhagax yar war yaa halkan soo dhigay dhagax ayaa halkaa soo birta ama waxbaan idhi tusaale waryaa geedkan yar yaa halkan soo dhigay baan geedkan qorigan yaa halkan keenay baan idhi waxaanan hayaa maxay sow mobel ma aha hadalkaasi sow been ma noqonayo qorigan yar markaan leeyahay ma geedkan yar markaan leeyahay ya malaa soomaalida qaar baa dee geed yidhaahdee lahjada geedka odhanaysa inaga daayo inagu mobel baynuu naqaanaaye markaad mobelkii aan geed ku tilmaamo sow hadalkaasi been ma aha laakiin hadduu ninku aaminsan yahay inuu qori yar yahay ka waran ama geed ama dhagax yar dhagax yar baan aaminsanaa inuu yahay oo dhagax yaryaa meesha keenay been weeyaa noqon mayso waayo waan moodayey soomaalidu soo ma tidhaahdo marka la yidhahdo hebelo maxaad been iigu sheegtay walaal been ma sheegin waayo saasaan moodayey soma yidhaah saasaan moodayey soomaalida ma ka maqasheen mood kolkaa moodidu inayna been ahayn muctazilada qabta muctaziladu waxay qabtaa shayga aad si moodaysay haddaad sidaad moodaysay u sheegto been maaha bay ku shayga markaad si moodayso hadaan iminka moodayo inay tahay eh, sagaalkii subaxnimo sow lixdii maaha haddaan moodo inay sagaalkii tahay oon idin idhaahdo waa sagaalkii subaxnimo yaa eegaya eegayaa hadalkanan ku hadlay ee eh, waa sagaalkii iyo aniga moodidayda ayaa laysku eegayaa siduu muctasiligu qabo kolka haddii hadalkaan ku hadlay iyo moodidaydu ay iswaafaqaan hadalka maxaa la odhanayaa run baa la odhanaya hadday labadaasi iskhilaaaanna hadalka maxaa la odhanaya been baa la odhanayaa hada huwa ra'yu muctazila ya akhana ra'yigii muctaziladu wa kaa ra'yiga muctazilada waxay yidhaahdeen daliil baanu uhaynaa aayad qur-aannu uhayna uhaynaa bay yidhahdeen hadda u fiirso mar oo maad aragtay ay labadaasi iskhilaafaan hadalkan ku hadlay iyo moodidaydu hadday iswaafaqaan waa run hadalka aan ku hadlay iyo moodidaydu hadday iskhilaafaanna waa been mayla socotaa xaaji maxaan ku idhi hadalkanan ku hadlay iyo moodidaydu hadday iswaafaqaan waa run bay yidhaahdeen hadday labadaasi iskhilaafaanna waa been bay yidhaahdeen haddaba haddaan sii eego cabdiraxmaan baa hortayda fadhiya cabdiraxmaan baan sii eegay cabdiraxmaan sow fadhiyo haddaan moodo ka warrama inuu hurdo cabdiraxmaanoo saa hortayda fadhiyon baan idhi wuu hurdaa hadda waxaan moodayaa laakiin inuu hurdo laakiin hadda ma hurdo u fadhiyaa hadalkaasi ma runbaa mise waa been war ma iyaga muctasilada da u qiime ilan waxay ku yidhahdeen hadalkaad ku hadashay iyo moodidaada eege iyaga sow uma noqonayso haddama hurdee waa ninkaa fadhiya iyaga agtooda waa run ilan waxay ku yidhahdeen moodidaada iyo la isku eegee eeg cabdiraxmaan oo fadhiyun baan mar labaad sii eegay anigoo moodaya inuu taagan yahay ar moodaya haddaba u fadhiyaay ninka fadhiya hortayda maxaan mooday laakiin inuu taagan yahay baan mooday markaasaan idhi cabdiraxmaan wuu fadhiyaa cabdiramaan wuu fadhiyaabaan laakiin maxaan moodayaa hadalkaasi ma mise waa been iyaga agtooda hadda u fadhiyaayo waa run hadalku xaqiiqada waa run oo waa kanoo u fadhiyaa laakiin muctasiladii waa been bay odhanayaan waayo wuu wuu taagan yahay den an idhi ma garanaysaa wuu fadhiyaaba an idhi maxaan moodaye moodidaydii maxay ahayd ma inuu fadhiyo mise inuu taagan yahay kol haddaan moodayo inuu taagan yahay oon idhaa wuu fadhiyaa sawka hadalkii wuu fadhiyaa iyo moodidaydii saw kuwa kala baydhay mar kastoo saan moodayo iyo hadalka sidaan udhigaa ay kala baydhaanna waa been mar kastoo saan moodayo iyo hadalka sidaan udhigaa ay isyeeshaanna waa run iyagoo muctasilada agtooda daliil baanu haysanaa bay yidhahdeen muctasiladu waxay yidhahdeen sawka ilaahay aayad qur'aana ku yidhi yaa ayuha nabiyu ida jaءaka almunaafiquun qaluu nashhadu inaka larasuulu اllah wallahu yashhadu ina almunaafiqiina lakaadibuun wallaahu yaclamu inaka larasuuluhu wallaahu yashhadu ina almunaafiqiina lakaadibuun u fiirso yaa ayuha nabiyu nebiyow baa la yidhi idaa jaaaka almunaafiquun markay munaafiqiintu kuu timaad qaaluu waxay odhanayaan nashhadu inaka larasuulullah rasuulka ilaahay baa tahay maxay munaafiqiintu nebiga ku lahaayeen inaka la rasuulullah soo maaha ilaahay rasuulkiisii baa tahay inaka larasuulullah baa tahay munaafiqiintu ma rasuul bay moodayeen nebiga moodidooda markaad eegto mise rasuul mayna moodaynin arasuul mayna moodayn hadday rasuul moodayaan mayna rumeeyeen kolkaa eeg innaka la rasuulullah baa tahay afkii waxay ka yidhahdeen rasuul baa tahay oo dee nebigu rasuul buu ahaa rasuul baa tahay bay yidhahdeen laakiin moodidoodii de rasuul miyuu ahaa maadaama hadalkoogii iyo ay kala baydheen iyo moodidoodii ilaahay baa ka dambaysiiyey wallaahu yashhad wallaahu yaclam inaka la rasuulu wallaahu yashhad ilahay wuxuu ka dambaysiyey wallaahu yashhad ina almunaafiqiina lakaadibuun bal hadda u fiirso wallaahu yashhad ina almunaafiqiin lakaadibuun war munaafiqiintu been bay sheegeen munaafiqiintu maxay been ku sheegeen beentan ilahay uu ka markhaati kacaya waa maxay yashhad ina almunaafiqiin lakaadibuun waa maxay saw kuu yidhi rasuul baa tahay rasuul baa tahaydii baa been ahayd bay oo rasuul baa tahay nebigu rasuul buu ahaaye maxay been u noqotay ilan rasuul wuu ahaaba nebiguye waxay yidhaahdeen hadalkan rasuul baa tahay ahaa innaga agteenna run ha ahaadee iyaga dee moodidoodiibuu khilaafay siday wataan kol haddii moodidda hadalku uu khilaafo dhabba ha noqda eh iminka haddaan idhaa iminka eh, tusaale ahaan oo kale maalin baan joognaa baan idhi maalin waxaanan moodaya inaan habeen joogno hadalkaasi waa been bay ku leeyihiin maalin baan joognaa haddaan idhaa maalin eeg sow maalin ma joogno ficliyan maalin baan joognaa haddaanku idhaa hadalkaasi muctasilada agtooda waa been waayo moodidaydiibaa habeenadee kol hadduu moodidaydii khilaafo been buu noqon kolkaa munaafiqiintu markay nebi maxamed ku yidhahdeen rasuul baa tahay dee nebigu rasuul uu ahaaye moodidoodiibuu hadalkani khilaafay markaasuu ilaahay ka dambaysiiyey bay yidhahdeen wallaahu yashhad ina almunaafiqiina lakaadibuun munaafiqiintu been bay sheegeen hada huwa qowl lmuctazila muctasiladu kolkaa waxay qabaan in hadalka laysku eego hadalka jumlada macnuhu xambaarsan yahay iyo iyo iyo adiga moodidaada war culimadu way ka jawaabeen aayaddaa aayaddaa ay yidhaahdeen sidaa ay muctasiladu ku manaay macneeyeen beenta munaafiqiinta lagu sheegay ee ay muctasiladu yidhahdeen waa rasuul baa tahaydii waa laga jawaabay rasuul baa tahaydii maaha hadalka beenta ilaahay ku sheegaya waxa weeye ilaahay uu leeyahay been bay sheegeen munaafiqiintu rasuul baa tahayda maaha waxa weeye maxay idhaahdeen ida jaaka almunaafiquuna qaaluu nashhadu war waa nashhaduda nashhadudaasaa beena nashhadu ma taqaana ashahaada macneheegu waa maxay shahaadada waa maxay macneheegu waa naclamu wa nuuqinu wa nusamimu wa nubayinu ligayrina wa nalqa allaha bihi tacaala bal hadda kelmadda shahaadaa u fiirso macnahay xambaarsan tahay ereyga nashhadu ah macneheegu waxa weeye naclamu waxaanu ognahay wa nuuqinu anu yaqiinsannahay wanuminu anu rumaysanahay wanusamimu anu isku dhegatiraynaa wanubayinu liayrina dadkana anu u cadaynaynaa wanalqa laha bihi tacaala ilaahayna anu kula kulmaynaa he waxaanu ognoonu ogi welibana sidaaya qabnaa inaka larasuul lah war mashahaado noocaasa meeshii ka dhacday mise hadal afka baarkiisaa ka dhacay kolkaa muctasiladuna aayadan hadalka unbay waxay u qaateenuun Eh, wallaahu yashhad ina almunaafiqiin lakaadibuunada qawlkay u qaateen in ilaahay beenta munaafiqiintu inuu qawlka yahay rasuul baa tahaydii ay ku qawleen laakiin waxaa sax ah qawlkaa maaha beenta ay sheegeen xagga qawlka maahae waxa weeye xagga nashhadu xagga shahaadada ay wey beenta ilahay ka warramaya culimadu waxay qabaan amaa jumhuurta ummadda muslimiintu waxay isku raaceen muctasilada laftoodaa kala jabaybe jumhuurtu waxay isku raaceen culimo hadalka runta noqonaya ama beenta noqonaya inaan hadalka iyo laysku eegayo waaqica hadalka iyo koonka waxa ka jira hadalka iyo moodidaada laysku eegi maayo maxaa laakiin laysku eegaya markuu run noqonayo marku been noqonayo hadalka iyo sida waaqic ee dunida dusheeda ka jirta ayaa laysku eegaya hadalkanaad ku hadashay macnihiisa iyo sida dunida dusheeda ka jirta labada erey baa laysku eegaya hadday labadaasi isyeeshaanna run buu noqon haday labadaasi isyeelan waayaanna been buu noqon kolka waa hadalkiiyo waaqica laysku qiimeeya sida qowljumhuur marka aan doonayno muctasilada waxoogu inuu been yahay waxaa lagu ogaanaya khalad inuu yahay waxaa lagu ogaanaya haddaan moodo inuu cirku iga hooseeyo oon idhaahdo cirkaa iga hooseeyo sa waa runayna odhan maayaan ilan hadalkiina cirkaa iga hooseeyo way moodidaydiina inuu iga hooseeyaan moodayahay waa run bay kuleeyihiin war ninka gaalka eele muslim islaamku waa baatil ninka gaalkii muxuu odhanaya islaamku e waa baatil buu odhanaya soo maaha inuu baatil ma buu sheegay baynu odhan allah war muctasilada hadalkoogii waxa ka dhashay maadan arkaynin in kastoo culimo la yidhaa laazimu lmadhab laysa min almadhab waa mas'ala khilaafiya laazimu lmadhab hal huwa min almadhab am laa madhabkaaga waxa ka dhasha ma laguu qaban mise laguu qaban maayo hadal aad waxa ka dhasha in laguu qaban iyo inaan laguu qabanaynin waa mas'ale halkeega u baahan culimada caqiidada ka hadasha laazim lmadhab hal huwa min almadhab hadalkaaga waxa ka laazima ama ka dhasha in laguu qabanayo iyo inaan laguu qabanaynin waa mas'alo gaarkeedaa waxaynu leenahay haddaba war hadalka markaad doonayso inuu run yahay iyo inuu been yahay inaad ogaato runta iyo beenta waxaa lagu qiimeeyaa hadalkan aad ku hadashay iyo waaqica dunida waaqica sida ka jirta labadaasaa la isku eegayaa labadaasi hadday is yeeshaan waa run labadaasi hadday iskhilaafaan na waa been haddaan idhaa haddaba ka waran maalin baynu joognaa hadalkan maalin baynu joognaa iyo waktiga aynu joognunbaa laisku eegi sow maalin ma joogno de waar aban moodo inaan habeen joogno hadda walow aban moodo inaan habeen joogno kolkaa khabarkii wakaa horta qaacidadii miisaanka u ahayd waa haadihi alqaacida alkalaamu qismaan hadalku labuu uqaybsamayaa khabarun wa inshaa mid khabar la yidhaa iyo mid inshe la yidhaa falkhabaru khabarku maa yasixu waa ka uu asaxayo an yuqaala liqaa'ilihi qaa'ilkiisa in lagu yidhaa inahu saadiq hun buu ku sheegayaa fiihi dhexdiisa ow kaadib amase been buuba ku sheegayaaba fain kaana alkalaamu kalaamku hadduu yahay mutaabiqan mid waafaqaya lilwaaqici waaqica kaana qaa'iluhu qaa'ilkiisu saadiqan saadiq buu noqonayaa wain kaana hadduu noqdo hayra mutaabiqin lahu waaqica midan waafaqayninna kaana qaailuhu kaadiban qaailkiisu beenaanu noqonaya waa khabarkii walinshaau inshuhu marka inshaha aan doonayno inaan ka hadalno walinshaau inshuhuna maa laa yasixu waa ka uuna asaxaynin an yuqaala liqaa'ilihi qaa'ilkiisa in lagu yidhaa inahu saadiqun fiihi run buu ku sheegayaa aw kaadibun amaa been buu ku sheegayaa culima jumlo kastoo hadlaa waxay ka kooban tahay saddex arimood jumlo kastaoo lagu hadlo saddex qodob waa inaad ka raadisaa horta saddex qodob gaar ahaan labaa muhiima laba qasaba jumlo kastaa waxay ubaahan tahay musnadu ilayhi iyo musnad maxay jumlo kastaa ubaahan tahay baynu nihi khabar iyo inshakay dooni ha noqoto musnadu iyo iyo musnad waxa intaa ii dheer jumlooyinka qaar baa mutacalaq amaa qeyd labadaa ereybay balaaqadu qoloba wax ku magacaabaan qolona mutacalaq bay yidhahdeen qolona qeyd bay yidhaahdeen kolkaa ama mutacalaq baa lagaaga baahan yahay ama qeyd baa lagaaga baahan yahay wixii intaa kaba dheeraada likulli jumlatin jumlad kastaaba waxay leedahay oo min jumali lkhabari jumlooyinka khabarka ah iyo walinshaai kuwa inshihi ihiba ruknaani laba tiir oo lagama maarmaana labadaa tiir waa maxkuumu calayhi mid maxkuumu calayhi ah iyo wa maxkuumu bihi mid maxkuumu bihi ah wa lagu magacaabaa alwalu ka hore musnadan ilayhi baa lagu magacaabaa musnadu ilayhi wathaani ka labaadna musnadan baa lagu magacaabaa wamaa zaada calaa daalika wixii kaa ka ziyaadaana oo hayrilmudaafi ilayhi mudaafun ilayhiga iyo wasilati silada aan ahaynna fahwa qaydun waa qayd mudaafun ilayhiga iyo siladu waa isla kay la socdaanunbay ka tirsan yihiin hadday musnadu ilayhiga ka tirsan yihiinna musnadu ilayhi un weeyaan hadday musnadka ka tirsan yihiinna musnad un weeyaan siladuna waa la mid markaa namuudaj libayaani anwaaci ljumal jumlada nooceega khabar iyo inshe midkay tahay wa tacyiin lmusnadi ilayhi wlmusnad fi kuli jumla ra'iisiya qaala cabdulxamiid alkaatib cabdulxamiid alkaatib waa raggii wax qori jiray ee caanka ahaa weeyaan ninkani ducaqabe ayuu ahaa nin aad iyo aad qoraalkiisu khatar u ahaa buu ahaa ninkii ma garanaysiin boqorkii la odhan jiray marwaan dee boqoradii ugu dambeeyey mataqaanaa umawiyiinta marwan buu saaxiib la ahaa laakiin suxbada run buu ka sheegay suxba afka baarkeyga ama ahayn aad iyo aad waxay isku jeclaayeen marwan khaliifkaa marwan la odhan jiray bay suxbo weyn oo runtii xididale ayaa ka dhexaysay ninkani kaatib wax qora buu ahaa marwaanna khaliifkii ummadda ayuu ahaa dowladdii cabaasiyiintu markay meesha timid ee dee umawiyiinta la uwaadhsanayey madaxoogaa la iibsanayey nin umawiya ninka inuun sheega dahab buu ahaa fadhiguu ku dhergayey waa la uwaadhsanayey len umawiyiinteeda si xun baa loo leynayey markii cabaasiyiintu ay soo wareegeen marwaan ayaa baxsaday cabdulxamiidna wuu raacay markuu cabdulxamiidoo kaatibihi raacay ayuu marwaan maalin la hadlay wuxuu yidhi waryaahe marwaan baa la hadlay walaal buu yidhi adigu dembi maadan gelin oo nin ummadda aqoon u xambaarsan baa tahay aqoontaabaaba adiga kuu ergeyni cabaasiyiintu iyagaan kaa maarmaynoo ku qaadani waxa laga yaabaaba buu yidhi inaad aniga laftarkayga ii ergeyso aniga laftarkayga haddaad ii ergeyso waa laga ka aqbalaya ergadaada laguma diidayo oo waxaad tahay nin dee badan le tahay war iga hadho aniga waa lay dilayaaye iga hadhoo orodtagi buu yidhi wuu foorarsaday cabdulxamiid alkatib wuu foorarsaday waxoogaa daqiiqada ayuu sidaa u fooraray laba bayd baa kusoo dhacay oo gabaya wuxuu yidhi war intaynu barwaaqada ku jirnayna iyo baraaraha intaan ku jirnayna masaaxiibo ayaynu ahaani maanta oo dhibaata ay ku qabsatayna miyaan kaa hadhaa maya ma noqonaysa buu yidhi waa inaan kula geeriyoodaa ama si kula noolaadaa buu yidhi usiru wafaaan uma udhiru hadratan orma waxaan qarsadaa buu leeyahay inaan balanta kugu oofinayo maantana waan kaaga baxaa wanaagii iyo suxbadii saaxiibtinimadii inaga dhexaysay oo iminkan cabaasiyiinto ku dilaysa aan u tagaayon la saaiiba maya buu yidhi wada dilo aad baa loo jeclaa ninkan aad iyo aad baa loo jeclaa ciraaq bay tegeeno ciraaq markay tegeen ayaa cabaasiyiintii iyagoo raadinaya ayuu nin kale oo kaatib ahaayo aad qaali u ahaabaa isna ku soo biiray majliskii ciidamadii cabaasiyiinta usoo dhacay ninkan kaatibkaha iyo cabdullahi bn lmuqafac oo meel wada jooga markay usoo dhaceen gurigii markii loo soo daatay ayaa labadii la qabtay waa kala garan waayey aawey cabdulxamiid baa la yidhaha waa aniga buu lahaa hadda waa dilayaa eeg cabdulxamiid wuxuu dhaha waa aniga cabdullahi bn lmuqafacna waxaaso cabdulxamiid lama dilayo waa aniga aniga idila buu lahaa labadii kala garan waayey markii la kala garan waayey dee ninun baana la dilo la doonayey labada nin lama wada dilaynin markii la kala sari waayey ayuu cabdulxamiid farta taagay markaas oryadaheen cabdulxamiid alkaatib calaamado uu lahaa inna ma maqasheen haabay yidhaahdeen waanu garanaynaa dharkuu iska qaaday wataa calaamadii calaamaddaa hadalkiisa ma ku aragteen ha calaamadii kalena wataa waa la ogaaday inuu isaga yahay isagaa la dilay marka cabdullahi bn muqafa calkii baa laga sii ninkan kaatibkii horta waa ninkaa qaala cabdulxamiid alkaatib wuxuu yidhi yuusi isagoo la u dardaarmaya ahla sinaacatihi dadkii dee sinaacada kitaabada ku shuqulka lahaa bimaxaasin aadaab aadaabta wanaagsan buu kala hadlayay wuxuu yidhi tanaafasuu tartan gala yaa maaashir akutaab tanaafasuu tartan gala yaa macaashir alkutaab war ragga qoraaga sameeye wax qorow tartan u gala fii sunuufi aadaab aadaabka aadaabta inaad wax ka qortiin iyo noocyada aadaabta tartan u gala wtfahamu fi diin war diinta fahma wabda'u ka bilaaba bicilmi kitaab illahi caza wajal war ilaahay kitaabkiisa inaad u cilmi yeelatiin ka bilaaba uma alcarabiy haddana carabiga inaad u cilmi yeelatiin ilaahay kitaabkiisa barta af carabigana barta fa inahaa af carabigu nafaaqu alsinatikum carabadiinay socodsiini aqoontaadu waxay meel ku gaadhi kartaa haddaad aqoon carabiya leedahay haddaadan carabi lahayn aqoontaadu geedkaa gaadhi mayso intaad nooshahay baa lagu hadalhayni laakiin luqa alcarabiya haddaad yeelato ood aqoon u leedahay aqoontaadu way bisishahay dhinacaad eegtaba way ka bisishahay dhinac alla dhinaca eegtaba waxaad qortaa waa wa maqaalka aad qortaa waa maqaal meel gaadhaya intuu doonana sii soconaya fa iyadu nafaaqu alsinatikum carabadiinay socodsiini bimacnaa aqoontiinna ayay socodsiini luqa alcarabiya haddaad aqoon u leedahay aqoontaadaa ayaa horumar samayni uma ajiidu lkhaa fartana barta sida wax loo qoro barta fainahaa xilyatu kutubikum kutubtiinay quraxu tahay kitaabka aad qorto quruxdiisaa dadka soo jiidanaya markaad farta taqaano warwil ashcaara wargabayada iska wariya wacrifuu barta qariibaha ka qariibka ah wa macaaniiha iyo macaanida ay leedahay wa ayaam alcarabi iyo carab maalmaheegii ayaam alcarab waxaa loo yaqaanaa dagaaladii carab dhex dhacay dagaallo kululbaa carab soo dhex maray walcajam iyo cajamiga maalmahoogii wa axaadiiaha iyo sheekadii carabtu ay lahaayeen wa iyo dhaqankoogiiba faina dalika kaasi muciinu lakumuu idin caawin calaa maa kiibay idinku caawini tasmu ilayhi ay saray ugu kacayso himamukum himimkiinu war maskaxdaadaa kor ugu kiciya sidaa sameeya waxaad iiga warantiin kelmadda tanaafasuuihi ma khabar baa mise inshe war waa inshe haddaba musnad ilayhi ka soo saar tanaafasa oo ku joogtaa waa musnad waawul jamaacaduna waa musnadu ilayhi yaa macshar alkutaab ma khabar baa mise inshe waa inshe haye yaa macshar alkutaab waa inshe weeyaan waxay wakiil ka tahay adcu oo maxay ah musnada iyo ana halkaa ku qadaran oo maxay ah musnadu ilayhi ayay wakiil ka tahay kitaabku wuu inooga shaqeeye adigu ka soo shaqee qaala abunawaas ninkii abunawaas la odhan jiray wuxuu yidhi alrisqu wاlxirmaanu majraahumaa bima qada allahu qadara fabir ida dahru nabaa nabwatan fajunat lxaazimi an yasbida alrisqu risqiga ilaahay kugu arsaaqo iyo walxirmaanu qadinta ilaahay ku qadiyo majraahumaa dariiqooguba bimaa qada allah ilaahay wuxuu kuu qadaray bay ku sugan yihiin wamaa qadara uu qadaro haddaad risqi doonayso risqiga iyo xirmaanka labadaba ilaahay gacantiisay ku jiraan fasbir war iska adkayso ida dahru markuu ida dahru markuu sanadku naba dhibaato kugu sameeyo nabwatan dhib naba waxay ahayd seeftu markay af beeshee kaad ku dhufato ay geli weydo ma ayaa af carabiga nabaa la yidhaah wakhtigu markuu kugu soo noqdo waxba kuu goyn waayo fasbir ida iska adkayso ida dahru markuu sanadku naba afbeelo nabwatan afbeelid fa junnat lxaazimi ka go kale buu ku gaashaankiisu an yasbira waa inuu adkaysto qofka gaashaan kale qofka sabirkale gaashaankiisu waa adkaysi waxaa la yidhaha qofka haddii ilaahay sabir ku arzaaqo subxaanahu wa tacaala albaabo badan baa u furma ama albaabo badan baa loo sakhiraa halkaa tadriibkii maxluulka ahaa ayaa halkaa gebi ahaan inooga shaqaysan markaa waxaynu eegi doonaa tamaariintan kale mayiz waxaad kala soocdaa ardayow aljumal alkhabariya jumlooyinka khabirka ah min aljumal alinshaaiya jumlada inshaha ah ka sooc wacayin waxaadna tustaa almusnada ilayhi wlmusnad fi ma yaati mimaa yunsabu waxyaabaha loo nisbeeyo licaliy bni abi aalib waxaa kamida radia allaahu canhu fii risaalati ila xaari hamadani xaari alhamadaani waraaq uu u qoray uu kula hadlayey waa nin ree kuufa ah wuxuu yidhi tamasag waxaad ku dhegtaa bixablilah ilahay bixabli lqur'aan war qur'aanka xadhigiisa ku dheg wastansixu naseexana ka dalab wa axila xalaasho xalaaluhu qur'aanku ku xalaaleeyey wa xarim xaaraan ka dhig xaraamuhu ku qur'aanku xarimay wactabir ku cibro qaado bimaa madaa wixii tegey oo min adunya adduunyada ah maa baqiya minha inta kuu hadhsan fa ina bacdaha qaarkeed yushbihu wuxuu shabahaa bacdan qaarka kale wuxuu ku leeyahay cali abi aalib tamasag bixabli lqur'aan war xadhigga qur'aanka ku dheg waxaa kolkaa halkan laga qaadanayaa war adduunyadu sideedaba waa bad adigana baddaasaa lagugu soo dhex tuuray imtixaan baana lagugu soo dhex tuuray oo ficilkaaga iyo qowlkaagaba waa la qiimaynaya iyo niyadaadaba waa la qiimaynaya bad baa laynagu dhex daadiyey baddaasi yaxaas bay leedahay iyo waxay leedahay libaax badeed bay leedahay ku shayaadiin baa joogta ku cunaysa hadii shaydaankaa aad ka badbaaddaba biyaheegaa ku liqaya biyaheega laftooda ku qaadaya haddaba xadhka yaryar baa laynoo soo laadlaadiyo samada laynooga soo laadlaadiyey xadhkahaa yarkii ku dhega ayaa badbaadaya oo yaxaaska ka badbaadaya libaaxbadeedka ka badbaadaya ama liqidaba ka badbaadaya biyuhu ay liqayaan biyahan liqaya ma garanaysa waa adduunyada hadduu shilinku ku qaato ka waran shilinku haduu ku qaato ila shaydaan kuma qaadane badii baa ku liqdee waxaa loo baahan yahay kolkaa inaynu xadhiggaa qur'aanka ah aynu ku dhegno si aynu uga badbaadno tamasag waxaad ku dhegtaa bixabli lqur'aan war qur'aanka xadhiggiisa ku dheg waa inshi hadalkaasi tamasag waxa weeyaan musnad faacilka antihina waa musnadu ilayhi bixabli lqur'aanna waa mutacalaq ama qeyd wastansixu isaga naseexo ka dalab kitaabka qur'aankaa haddaad naseexo ka dalabto waad ku liibaanaysaa markaa waa inshe istansix oo hada ku joogta ayaa musnada antana waa musnadu ilayhi haduna waa mutacalaqa maaqayd wa axila xalaale xalaalahu kiisa xalaasha ah waa waa wa xarimo xarin xaraamahu kiisa xaaraamta ah waa inshe wactabir ku cibro qaado bimamada wixii tegay oo min addunya maa baqiya minha waxa ka hadhan war maalmaha inoo hadhan waa inaan ayo ka eegna oon ayo ka qiyaasanaa waktiga dhiman yaynu ka qiyaasani waktiga tegey baynu uga qiyaasan kolkaa waxa weeye adduunyadu way isku eg tahee waktigii tegey haddaad qiimayso waktiga soo socda waad ka aamini karaysaa fa ina bacdahaa adduunyada qaarkeed yushbihu bacdan barhka kale waa shabaha wa aakhiruhaa adduunyada maalmaheega dambena laaxiqun wuxuu haleelayaa biawaliha keega hore wa kulluhaa adduunyada oo dhani xaailun wuu tegayaa mutaqayir wuu isbedbedelaa xaail wuu isbedelayaa mufaariq wuuna kaa tegayaa wacadim weynee ismallaahi ilaahay magiciisa an tadkurahu inaad ku xusto ilaa calaa xaqin mas'aladii iminka aynu sheegayna ma garanaysiin aynu lahayn khamrada horta ka cabayaa bisinka muu u qabani masaladii lafteedu cali ka hadlayaa markaa masaladii bay ku dhowdahay wuxuu ku leeyahay wacadim ismallah ilaahay magiciisa ka weyne an tadkurahu inaad ku xusto ilaa calaa xaqin war ilaahay magaciisa xaqun baad ku sheegi kartaa laakin kan khamriga cabaya bisinka ha u qabto khamrada ama kan zinaysanayaa sinada bisinka ha u qabto wax meesha la eg miyay tahay wax meesha la eg maaha waa inaad ilaahay magaciisa ka weynayso oo meelihii loogu talagalay uun ee cibaadada ahaa uun ee waaridka ahaa aad samaysaa markaa ardayow fa ina bacdahaa yushbihu bacda waa khabar maaha inshe wa aakhiruhaa laaxiqun biawaliha waa khabar maaha inshe wa kulluhaa xaa'ilu mufaariq waa khabar maaha inshe cadim ism allahi waa inshe wa mima yunsabu ilayhi aydan waxyaabaha cali loo nisbeeyo waxaa ka mid a cali binu abi aalib waxyaabaha loo nisbeeyo waxaa ka mid a wuxuu yidhi tawaqow alberda qabowga iska ilaaliya fii awalihi bilowgiisa marka jiilaalku bilowga yahay iska dhowra qabowga jiilaalka bilowgaa iska iska jir sababta ma taqaanaa dabaysha dayradhaafka la yskaga ilaalinayo waal saw dhirta ma qallajiso siday dhirta u qallajinaysa innagana inoo qallajinaysaa buu cali ku leeyahay markaa iska ilaaliya albarda qabowga fii awalihi bilowgiisa wa talaqowhu isku dhiga fii aakhirihi iminka kale markan maad aragtay qabowguugugu soo bilaabanayo qabowgaana markaa isku dhiga waayo fa innahu qabowgu yafcalu bilabdaan jidhka wuxuu ku sameeyaa ka ficlihi fi lashjaar siduu dhirta ku sameeyoo kale dee qabowna dhirta wuu qallajiyaa qabowna dhirta wuu magooliyaa awaluhu bilowgiisu yuxriqu wuu gubaa wa aakhiruhu aakhirkiisuna yuiqu caleen buu dhirta ka sii daaya way caleemaysataaba qabowga markay taabato wa kataba waxa qoray bacdu lbulaqaa'i ragga balaaqada leh qaarkood ayaa qoray waxay yidhaahdeen fi listicdaaf isagoo iyagoo doonaya isticdaaf iyo in loo naxariisto ludtu waxaan magan galay buu yidhi bicafwika adiga cafwigaaga wastajartu waxaan istijaare iyo badbaado ka dalbay bisafxika cafwigaaga iyo dulqaadkaaga faadiqnii idhedhansii xalaawata ridaa raalli ahaanshaha macaankiisa wa ansini iilowsii maraarata sukti cadhada qadhaadhkeega cadhada qadhaadhkeega fiima mada wixii tegey waa inaad khabar iyo insha usoo mutacalaqeega in la baadho ayaa muhiima mutacalaqa ludtu ay qaadato mutacalaq wax la yidhaha baa jira laada kelimatu laada mutacalaq bay leedahay mutacalaqeegu ilaahay uun in laga dhigo weeye subxaanahu wa tacaala maadaamo ilaahay oo keliya uun laga dhigayo dee in la yidhaah maaha bicafwika iyo insaanaad dib ugu soo celiso hadda cafwiga makhluuqa waa loo isticmaalaa la soco sida dee eh, maqfiradaba makhluuqa loogu isticmaalo maqfira makhluuqa waa loo isticmaalaa dad baa ku khaldamay oo mooday makfirada in ilaahay un loo isticmaalay moodeen ilahay un kaafir la odhanayo qur'aankay ku jirtaa iyadoo makfirada aadame la siinayo ama makhluuq la siinayo ludtu waxaan magan galay bicafwika adiga cafwigaaga waa inshe markaa lud oo daalka ku jooga ayaa a musnadkii taduna waa musnadu ilayhigii bicafwina waa mutacalaqii wastajartu waa cafwan e, ludtu waa saanka ugu sheegay oo lud waa musnadkii taaduna waa musnadu ilayhigii laakiin waa khabar inshe maaha waa khabar la soco ludtu waxaan magan galay bicafwika cafwigaaga wastajartu waxaan badbaado ka dalbay bisafxika dulqaadkaaga istajartu waa khabar musnadku raduu ku joogaa taduna waa musnadu ilayhi bisafxika oona mutacalaq faadiqnii idhedhansii waa inshe xalaawata ridaa raalli macaanka uu leeyahay wa anisni ilowsii maraarata sukti cadhadu qadhaadhka ay leedahay fiima mada in sha allah bartaa hainoogu joogo waa inoo berri wallahu aclam